alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira xadiiskan aynu soo maray lacana allahu man lacana waalidayh oo rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam alla ha nacdalo kii labadiisa waalid nacdala nebigaa la weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam oo saxaabadii waxay la yaabeen ruux inuu labadiisii waalidee dhalay isaga inuu nacdalo ayay la yaabeen markaase waxay yidhahdeen siduu u nacdalayaa labadiisa waalid qaala yasubu aba arajuli fayasubu abaah yacni waxa weeye wuxuu caayayaa nin buu aabbihii caayayaa markaasaa ninkaasina wuxuu ku jawaabayaa inuu aabbihii isaguna caayo yacnii ruux buu caayayaa hooyadii dabeedna isaguna wuxuu ku jawaabayaa inuu kii hooyadii caayey isaguna hooyadii caayo marka xadiiska macnihiisu wuxuu noqonayaa sababista uu u sababay cayda la caayaayo ayaa waxaa laga soo qaaday kaannahu isagu inuu caayay ama nacdalay marka almutasabbibu kalfaacil ka wax sababaa wuxuu la mid yahay sidii kii sameeyo kaluu la mid yahay ama almutasabibu kalmubaashir qaacido caynkaasa culammadu waa ka qaataan kii cayda waalidka la caayaya u sababay haddii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa ka yidhi ka toos u caayayna waa cala sabiili awlaa waa uga sii mudan yahay xukunkan inuu ku dhacaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu nacdalay xukunka saa sheegaya inuu ku dhacayo waa cala sabiili awlaa baabka laba boqol iyo lix iyo lixdan baabu taxriimi sabi lmuslimi bihayri xaq qof muslima in la caayaa inay xaaraan tahay caddaynta la caddaynaayuu u baab yahay ay baabu bayaani taxriimi sabi lmuslimi muslim in la caayo xaaraannimaday xaaraan tahay caddaynta la caddaynaayuu u baab yahay bihayri xaqin xaqdarra xaal lagu dheehan yahay la caayaayo ama cay xaqdarra ku yacni markaa dheehan yacni markaa lagu caayo qaala allahu tacaala allah waxau yidhi waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma ktasabuu waaladiina kuwii yu'duuna dhibaayey almu'miniina ragga mu'miniinta waalmu'minaati ee dumarka iimaanka la dhibaayey bikayri ma ktasabuu waxay galabsadeen waxaan ahayn ku dhibaayey waxaynay kasban ku dhibaayey faqad ixtamaluu xaqiiqee waxay xambaarteen buhtaanan been abuur bay xambaarteen wa iman iyo dembi ayay xambaarteen dembigaasoo mubiinan bimacnaa bayinan cad marka qofkii muslimka ahaa dee cayda la caayaya ee xaqdarre lagu caayaa waxay noqonaysaa dhibis la dhibaayo dhibis la dhibaayoy noqonaysa oo dadka caydi waa dhibsanayaan saas aawadeed yacni cidda markaa xaqdarre ku caydaa waxay noqonaysaa inay dembi ku dhacday been abuurna ay ku jirto yacni saasay noqonaysa marka caydii qofka muslimka la caayayay waa la diidey waa laynaga reebaya xadiiska kun iyo shan boqol iyo toddobiyo lixdan yani dabcada markaysa markaa noocan oo kale yani sheekh albani iyo ardaygiisu oo isaguna marka sheikha yani qallitay axaadiistan uu markaa hadda taxay ee sardiyey inaanu marka waxa weeye ikhtisaarka sidaa usoo naqliyey arqaam uma yeelin wax arqaama sheekh albanina uma yeelin wakada ardaygiisina waxa weeye cali xalabi raximahum ullah umu yeelin ah. oo sheikha xagga tarqiimka dee wuxuu raacay tarqiimkii sheikha ayuu raacay ayuu raacay laakiin dabcadaha qaarkood sida daar minhaaj oo kale waxa ay yani u yeeleen arqaam bay u yeeleen maktabat minhaaj waxay u yeeleen arqaam bay u yeeleen mid walba raqam bay markaas siiyeen marka xadiiska kun iyo shan boqol iyo toddobiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo sagaaliyo siddeetan wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufr rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sibaabu lmuslimi cayda qofka muslimka la caayaa fusuuqun waa faasiqnimo bimacnaa waa taacadii oo laga baxay waa nooc fisqi ah wa qitaaluhu dagaalka lala dagaalamo qof muslima oo xaqdarre lagula dagaalamana kufrun waa nooc kufri ah waa nooc kufri ah waa kufrun duuna kufrin baa loo jeeda gaalnimadii weyneed gaalnimo ka sokaysaa laga tilmaamaya waa dembi kabaa'iro weyn mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofka muslimka haddii la caayo waxaa loo jeeda haddii xaq darro lagu caaye waa faasiqnimo waa cisyaan iyo dembi iyo fisqi oo daacadii laga baxay wey dirirta lala dagaalamo oo lala diriiro qof muslima xaqdarrana waa nooc kufri ah bimacnaa waa dembi kabaa'iro weyn dembi kabaa'iro weyn weeye kufrigan waxa loo jeedaa kufrun duuna kufrin waayo dilka xaq xaqdarrada qofku milladda bilkuliya kaga bixi maayo bilkuliya kaga bixi maayo waatu allah uu yidhi faman cufiya lahu min akhiihi shayun fatibaacun bilmacruufi wa adaaun ilayhi biixsaan markii laga hadlaayey dilkii barheerhka ahaa ya qof xaqdarre lagu dilaayo si cudwaan ah si badrheerana loo dilaayo waxaa ka waajibaysay dee qisaas iyo diya mid ahaan soo maaha marka haddii la cafiyo diyadii baa imanaysa faman cufiya lahu min akhiihi shayun kii laga cafiyo dhiigga walaalkii wax ka mida faitibaacun bilmacruuf kii caafiga ahaa waxaa saarane cafiyey inuu markaas si wanaagsan u raaco u dabagalo oo dee qaanta uga qaatiyo magta wa addaaun ilayhi biixsaan kan kalena waxa saaran ee isagu wax dilay inuu diyadii si fiican ugu gudo oo u siiyo magtii taasaa saaran ukhuwada aayadda lagu sheegaya maxay noqonaysaa waa ukhuwat ddiin faman cufiya lahu min akhiihi ay min dami akhiih iyadoo dil badrheedhi yaallo ya oo qisaasi ka iman kari lahayd ayaa haddana waxa marka lagu magacaabay inuu yahay walaal marka uu leeyahay kuu dilay ukhwadii diinka ayaa la sugaya taasaa la sugaya ta kale haddii dilka xaqdarrada ah ee badrheerhka loo dilaayo milladda laga baxaayo dee lama cafin kareen waxay noqon lahayd man badala diinahu faqtuluuh wuxuu noqon lahaa dilku xaddu ridda xaddu riddana dee ciidima cafin karto marka waxay kullu dalika ay caddaynayaan inaan kufrigan akbar looga jeedin wain daa'ifataani min almu'miniina qatataluu faaslixuu baynahuma yacnii isdilkii oo jira ayaa haddana iimaankii lagu sifeeyo loo sugay labada qoloba markii dambena allah uu yidhi inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum marka marka la yidhaahdo waa kufrun duuna kufrin maaha dembiga in la khafiifiyey waa dembi weyn ya hatii xadiiska ay ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu denbin casa allahu an yakfirah ila arajula yamuutu mushrikan aw irajula yaqtulu mu'minan mutacamida dembi kastaba waa la rajaynaya allah inuu dhaafo mooyaane yacni nin markaa dhinto isagoo gaal ah oo mushrik ah ama nin waxa weeye dilay walaalkiisa muslimka dilay yacni isagoo u badrheeraya xaqdarra ku dilay labada in loo dhaafo lama rajaynayo marka waa dembi weyn gaalnimada marka laga yimaado dembiga ugu weyne ku soo xigaa wuxuu noqonayaa dilka xaqdarrada wey xadiidka kun iyo shan boqol iyo qaarkoodna waa kun wa can abi darin radia allaahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul laa yarmi rajulu rajula bilfisqi aw ilkufri ila irtadat calayh rasuulku waxau yihi calayhi salaatu wasalaam laa yarmi ku gani maayo ku tuuri maayo rajulu nin rajulan nin kale ku tuuri maayo oo ku gani maayo bilfisqi faasiqnimo aw ilkufri ama gaalnimo ila irtadat calayhi xaal axwaasha ka mida ku gani maayo xaalay ku soo noqonaysa mooyaane yacni xaal kasta uu ku ganayo xaqdarrana ugu ganay isagay ku soo laabmays maa haddii uu xaqdarro ugu ganay waxaa caddaynaya inta ka dambaysa in lam yakun saaxibuhu kadalik waxay ku soo noqonaysaa in lam yakun haddaanu ahayn saaxibuhu kan lagu ganayo ee lagu tuurayo faasiqnimada ama gaalnimadu kaasi haddaanu ahayn kadalika sidaas la sheegay haddaanu ahayn ama faasiqii ama gaalkii aanu ahayn waxay ku soo laabmaysaa irtaddat cala alqaa'il cala araami waxay ku soo laabmaysaa kii ganay ee tuuray ayay ku soo laabmaysaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qofka muslimka in gaalnimo ama faasiqnimo lagu sheegaa si xaqdarra ana loogu sheega inay tahay dembi kabaa'iro weyn inay keensanaysana inuu arrinkaasi dib ugu soo laabto xadiis kale waxaa ku soo arooray wajaba alkufru calaa axadihima haddii qofku markaa waxa qof kaloo muslima uu ku yidhaahdo gaal baa tahay labadooda mid ahaanbaa markaa uu ku waajibaya arrinkaas wajaba alkufru cala axadihima ama kii lagu ganay ama ka ganay labada mid ahaan baa markaa sidaa noqonayo ayaa sidaa noqonaya waayahay marka waxaa laga qaadanaya inay dembi kabaa'irato aad u weyn oo in aad iyo aad laysaga ilaaliyo ay tahay qof aan gaal ahayn in gaal lagu sheego ama qof aan faasiq ahayn in faasiq lagu sheego aad iyo aad in laysaga jiro ama qof aan munaafiq ahayn in munaafiq lagu sheego waa la mida ila nifaaqu waa kufri khafia isaguna baab baa jiraa uu bukhaari u baabaysto saxiixiisa baabu ikfaari almuta'awiliin yacni cidda ta'wiilka u saaxiibkaa ah in la gaalaysiyo baab ku saabsan naxwu haada marka waxaa jirta bacdu saxaaba inay wakhtiyada qaarkood cid marka ay ku ganeen nifaaq oo nebigu ka daafacay mana odhan waa gaalowdeenoo soo islaama masalanoo kale waxaynu soo marray xadiiskii ibnu dukhshum ku saabsanaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii ansaariga ahaa ee ku yidhi waan indha darreeyo masjidka soo gaari maayo madiinana waa kasiirat alhawaam bahala hoosaa ku badan ee kaalay gurigayga meel igu tuko anna indhahayga ma fiicno oo waxaweeye waa indha darreeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam gurigu ugu tegay ninkaas xafadihii u dhowaa markii la ogaaday nebiga inuu yimi yacnii gurigii bay nebiga ugu yimaadeen ay soo xaadireen saxaabi kaleo ibnu dukshum loodhan jiray oo isaguna dadkii xafadda deganaa ka mida ah ayaan iman markaasaa saxaabada qaar faalleeyeen xadiiska waa soo marray dhowaan baynu soo marray markaase waa munaafiq waa munaafiq bay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam nifaaqii ay ku ganayeen waa ka daafacay oo in nifaaq lagu sheego waa u diidi haddana qolyihii yidhi waa munaafiq ma odhan waa gaalowdeen oo kufri baa ku dhacdeen iyo gaalnimaa ku dhacdeen markiisa waxa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma odhan ee soo islaamoo islaamnimo la kaalaya kuma odhanin nebigu calayhi salaatu wasalaam marka taa waxaa laga qaadanayaa qofku marka inaanu ku gaaloobaynin ee cibaarada caynkaas uu yidhaahdo waa munaafiq ama waa kaafir inaanu markaa milada kaga baxayn aanu ku gaaloobayn miaalun aakhar xaatib ibnu abi baltaca warqad buu qoray duulaankii maka lagu duulaayo gaalada ee laga furanaayey maka markay ballankii jebiyeen ee ballan furka sameeyeen duulistii uu doonayay nebigu inuu ku duulo ayuu warqad digniina qoray oo doonaayo in agtooda kaga helo yacni gacan ku yeesho ay ku qadariyaan waatii nebiga loo waxyooday calayhi salaatu wasalaam arrinkii la ogeysiiyey qofkii dumare loo dhiibay warqaddaas ou xaatib u dhiibay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaar buu ka daba diray meeshay ku gaarayaan buu u cayimo u sheegay meelheblaaye inay ugu tegayaan rawdatu khaakh warqad bay sidaa ka soo qaada waa laga soo qaaday qisadu waa qisa macruufa mawdicu shaahid waxaan u jeednaa warqaddii markii la furay oo la arkay digniinta ku sugan ee gaaladii quraysheed loo digaayo xaatibna inay ka socotaa ay ku sugan tahay baa nebigu calayhi salaatu wasalaam xaatib u yeedhay markaasuu ku yidhi maa xamalaka calaa maa sanaat maxaa kugu xambaaro kuu kallifay waxaad samaysay ya dad waa ki cudurdaaranaya cudurdaarada sheegayey ashyaa u isleeya ku cudurdaaro aan cudri sharciya ahayn ayuu dada sheegay cumar bnu khataab wuxuu yidhi yaa rasuula allahi munaafiq weeye dacnii adrib cunuqah ya ninkani munaafiq weeye iddaa aan kurka ka jareen qaala inahu shahida badra nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam badr buu ka qayb gala wamaa yudriika ana allaha qad iطalaca cala ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum riwaayo kaloo sheegaysa wuu gaaloobayna sheegaysaana waa jirtaa inuu yidhi waa gaaloobay ballankiina waa buriyey calaa kulli xaal ashyaada noocaasi ta'awul bay u dhacday saas aawadee ciddii ay ka dhacday cid ku gantay saxaabada ka mida ama nifaaq ama kufri lama odhan waa gaalowdeenoo soo islaama saas aawoodee culammadu waxay yidhahan hadii ta'awul arinka noocaasi ku dhaco qofku ku gaaloobi maayo ka warran hadii biduuni ta'awul oo qofka ku gaalaysiiyo biduuni ta'awul hadduu ku gaalaysiyo ka warran ta'awulkii garanay adilay leedahay inuu ka baaqanayo adilladaasaa caddaynaysa laakiin haddaan ta'awul jirin ee ta'awul oo ku gaalaysiiyo milladda ma kaga baxaya mise kaga bixi maayo taas bacdu ahlicilmi oo maray waa jiraan ka bacdi alashaacira inuu milladda kaga baxayo ku gaaloobayo sida mutawalli iyo laga soo naqliyo oo mashaaikhdii ashaacire ee shaaficiyada ahayd ka mida naweyne kaga soo raraayo rawdatu taalibiinka liannahu sama alislaama kufra waayo islaamnimadii uu gaalnimo ku magacaabay yidhaahdeen dib diinu ta'awul qofku markaysa markaa cid muslim ah uu ku gaalaysiiyo ta'awul la'aan kaannahu inuu ku magacaabay islaamnimadu inay gaalnimo tahay laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen markaa kuma gaaloobayo oo ka bixi maayo haddaba macnaha xadiiska maxaa looga jeedaa irtadat calayhi iyo wajaba alkufru calaa axadihima iyo yacni marka waxa weye waa ku soo noqotaa iyo yacni xaarat calayhi iyo alfaadaha kala duwan ee soo arooray maxaa lagu xambaaraya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa yacni dembigii ismu takfiir baa ku soo laabmaya ku soo noqonaya yacni markaa ismu takfiir baa ku soo laabmaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen qofka caynkaasee biduuni ta'awul cid ku gaalaysiiya oo walaalkii marka arrinkaa ku caaya oo ku gaalaysiiyey ta'awul la'aan wuxuu markaa waxa weeye halis u yahay isagu gaalnimada inuu ku dambeeyo oo ma'aalkiisu kufriga u noqdo oo waxaan marka uu ku masabiday walaalkii ilahay ku imtixaano ya waxa uu ku masabiday walaalkii in allah ku imtixaano isagu gaaloobo kaafirka noqdo walow fil ma'aali baa dhici karta yidhahdeen marka cuquubo lagu ciqaabayo daraaddeed marka adigu cala kulli xaal cibaaraadka noocaas ah waxaa laga tilmaamayaa yacni oo ay faa'iidaynayaan dembi weyn oo kabaa'ira inay tahay halisna uu yahay qofkaasi inuu gaalnimo isagu ku dambeeyo hadduu xaqdarro ku gaadhaysiyey walaalkii inuu halis u yahay in ilaahay ku imtixaano waxa uu ku masabiday walaalkii oo isagu gaalnimada ku dambeeyo yacni markaa taas yada abuu halis u yahay haddii kale ismiga takfiirka iyo gaalaysiinta ayaa ku soo noqonay ismigaasina dee waa ismi weyn weeye xadiis kale waxaa ku yimi man ramaa mu'minan bikufrin qofka markaysaga muumin ku gana gaalnimo wuxuu ka dhigan yahay dilkiisoo kale inuu dilu ka dhigan yahay xadiidka kun shan boqol iyo sagaaliyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo koob iyo sagaashan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra inuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalama qaala uu yidhi almutasaabaani ma qaala facala albaadi minhumaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam almutasaabaani labada iscaayaya maa qaalaa kii ay yidhaahdaan cay ahi yacni dembigeedu facala albaadi'i minhumaa wuxuu saaran yahay kii labada bilaabay asalku albaadi' bay ahayd laakiin albaadi marka la yidhaahdana hamsadii baa ya-a loo beddelay oo ibdaal baa markaysaa ku sugan albaadi iyaduna waa la macno weeye hamsadii unbaa ibdaal lagu sameeyey iyo abaa loo bedelay muraadka looga jeedaa waxa weeye ka bilaabay cayda ayaa dembiga qaba xataa yactadiya almadluum ilaa uu ka xadgudbaayo kii la dulmiyey oo wax dheeraad ah oo intii lagu caayo ka siyaada ah uu la imanayo ama wax argoosi aanu ku bannaanayn oo qofka in lagu caayo aynay marnaba argoosi ku bannaanaanayn ilaa uu isaguna la imanayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa labada qofa iscaayayaa ee qofkii cayda bilaabay baa dembiga qaba kan kale dembiga waxba kama saara intii in la-eg hadduu ku caayo waxaasina ay tahay wax argoosi ka suuragelyahay laba qayd baa loo dhigaya sharti xadiidkaa sheegaya xataa yactadiya almadluum ilaa kan la dulmiyey xadgudbaayo oo wax dheeraada uu la imanayo yaa xaalka noocaasa oo ictidaa uu samaynaayo dembiga waxa qaboo keliya ka bilaabay kan kale dembi kuma qabo laakiin waxaa loo shardinayaa waa inaanu markaa ka ziyaadin mar labaadkana waxaan waa inay argoosi ku bannaan yihin intii in lee qofka lagu odhan karaa hadduu wax ziyaadaa ku daro oo masalan hal cay buu ku caayey hal shay ayuu qofkaa ku caayey isaguna labuu ku caayey ama saddex buu ku caayey tii iyo wax kale ugu daray dee dembiga markaa waa wadaagaan oo kanna dembiga wuxuu leeyahay intii uu markii hore ku yidhi buu dembigeeda qabaa kani intaa dembi kuma qabo kan kalena intuu ku daray ee siyaadada ah ayuu dembigeeda qabaa marka waxaba mid waliba wuxuu noqonayaa inuu markaa eh, daalim yahay oo mid waliba markaa dembiga uu markaa qayb leeyahy haddii caydaasi wax la ysku caayi karo lagu aargoosan karo aynay ahayn yadana waxay noqonaysaa inay labaduba dembiga qabaan masalan oo kale zinu ku ganan wuxu uhi waa zaani qadfi buu sameeyey dee xad sharciyaana ka waajiba zinada haddii laysku gano oo qof dhowrsoon zine lagu gano marka intii in leg hadduu ku yidhaahdo uu yidhaahdo adiga ayaa markaa zaani ah ama sharmuud ah waxay noqonaysaa inuu markaa dee isaguna dembiga labaduba inay wadaagaan oo labaduba qadfi ku dhaceen masalan oo kale aabbihii buu caayey markaasuu kan kalena wuxuu ku jawaabay inuu aabbihii caayo xaalka noocaasa taasoo kale laguma argoosan karayn oo dee qofkan isagu markaa ma caayin aabbahan markaa caydiisa lagu jawaabayaa dee inankiisa wax caayay isagu waxba ma caayin walaa tasir waasiratun wisra ukhra nafna naf kale dembigeed ma xambaarto qof waliba wuxuu kasbaday ayuu leeyihi aana wax la yidhahdaa shareecada kuma sugna sidaas aawadeed inuu markaa hadduu yidhaahdo aabba la caayo aabba leeyahay oo ku jawaabo inuu isaguna aabbihii caayo xaalka caynkaasa waxay noqonayaan labaduba inay dembiga qabaan oo haddaasoo ka xadiiskii aynu sheegaynay tilmaamayey yasubu aba rajul fayasubu abaah ninbuu aabihii caayayaa markaasuu isaguna ku jawaabaya inuu aabbihii caayo miyaan laga qaadan inay bannaan tahay jawaabtu waxay tahay laga qaadan maayo inay bannaan tahaye waa min baabi alikhbaari bilwaaqic waxa dhacee jira ayuu nebigu ka warramayay calayhi salaatu wasalaam ee haalibka ah oo dadka caadadooda sida haalibkaa ah waxa dhacdaa haddii markaa aabbihii la caayo isaguna inuu ku jawaabo aabbihii inuu caayo marka ma aha ikhbaar bilxukmi sharciyi ee waa ikhbaar bilwaaqic xukunkii sharciga ahaa wixii ku bannaanaa ma aha in laga warramayaye waaqica dhaca ayaa laga warramayay oo laga tilmaamayey taasaa la sheegayey marka taana saas weeye masaloo kale wuxuu idhi gaal baa tahay inuu isaguna ku aargoosto adaa gaal ah dee uma banaana oo kufri uu isagii yani marka waxa weyan ku gano waayo yani waxa weeye dee qofkii markaa sida saxiixa kuma gaaloobayo inuu qofkan eh, gaalnimo ku ganay oo uu isyidhi waa gaal ama qowlka marka aynu sheegnay oo culamada qaar ay yidhaahdeen yani mar haddaanu marka isagu gaal aanu ahayn qofkan gaalnimada lagu sheegay wuxuu ka dhigan yahay qofkani markaysagaa inuu sama alislaama kufra inuu islaamnimadii gaalnimo ku magacaabay ka dhiganta marka sababtaas ku gaaloobay laakiin saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam saa may samaynin oo khawaarijtii gaalaysiinaysay caliy bn abi taalib iyo saxaabadii la midka ahayd gaalaysiinaysay may gaalaysiin kumay gaalnimo xukmin markii la weydiiyey cali bn abi aalib caliy bnu abi taalib waxay u qabeen inuu gaal yahay dhiiggiisana waa banaysteen wakadalika saxaabo kaloo badanna waa gaalaysiyeen dhiiggoodana waa banaysteen weliba caliy bnu abi aalib waa mashhuudun lahu biljanna dee nebigaa janno uga markhaati kacay marka islaamnimadiisu inuu muslim yahay oo muumin yahay waa qaci ya ila wuxuu haystaa shahaada min arasuul sala allahu aleyh wasalam axaadu naaska markaysaga aan shahaado haysan lama mid aha yacni lama mid ahaa ee waxa weeye wa caliyun fi ljanna yacni inuu cali jannada gelayo oo ahlu janno yahay baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam laa yuxibuka ila mu'min walaa yubgiduka ila munaafiq xadiiskaasina saxiixu ku sugan yahay waxa uu nebigu sheegay la ucطiyanna araayata rajulan yuxibu allaha warasuula wayuxibuhu allah warasuuluh yani shahaadaad bu haystaa haddana maca dalik khawaarijtii gaalaysiisay muu gaalaysiin markii layidhi yidhi magaala wuxuu hi min alkufri faruu ma fiirsa hadda gaalnimo waa ka carareen buuri gaalnimo waa ka carareen marka gaalo maaha markaasaa la munaafiqiinba marka munaafiqiintu laa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan iyaguna habeen iyo dharaar ilaahay wax xusayaan haddaa maxay yihiin waa qowm fitna haleeshay oo fitnadaasi indhatirtay oo dhegatirtay buuri fitna haleeshay waa yahay xadiidka kun iyo shan boqol iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo labiyo sagaashan wa canhu bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hureyre qaala inuu yidhi utiya nabiyu sala allahu aleyh wasalam birajul nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo keenay nin ninkaasoo qad shariba ninkaasoo cabbay khamri ninkaasoo khamri cabbay ayaa loo keenay qaala nabigu waxa uu yidhi calayhi asalaatu wasalaam idribuu garaaca buu yidhi ninkii khamriga cabbe ee nebiga loo keenay rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi garaaca qaala abu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi fa mina adaaribu biyadih waxaa mid ahaa mid ku garaacayay gacantiis gacanta la dhacay waadaaribu binaclih iyo mid kabtiisa ku garaacayo kabta la dhacay wadaaribu bithawbih iyo mid maradiisa ku garaacayo cimaamadiisoo kale la dhacayey falamma insaraf markuu ninkii gaddoomay oo laabtay qaala bacdu alqawm raggii qaarkood baa waxay yidhaahdeen akhzaaka allaah ilahay ha ku dulleey qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa taquulu haada sidaa ha odhannina laa tuciinuu calayhi ashaytaan shaytaanka ha ugu kaalmaynina rawaahu lbukhaariyu wa muslim waxaa soo wariyey bukhaari muslim riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray in nin yidhi lacanahu allah allah ha nacdalo allah ha nacdalo maa akara maa yu'taa bihi ila nabiy sala allahu aleyh wasalam maxaa ka badan inta nebiga loo keenayo calayhi salaatu wasalaam marar badan baa nebiga loo keenay ninkaas iyadoo khamri lagu wado markuu sidaa yidhi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni sidaa ha odhannina fa innahu yuxibu allaha wa rasuulah wuxuu jecel yahay allah iyo rasuulkiis allah iyo rasuulkiisuu jecel yahay rawaahu lbukhaariyo xadiiska waxaa soo wariyey bukhari baa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qofka khamriga cabba xadka marka laga jaraayo shay gaaroo laazim ah oo jeedal ah ilaaba ilaa inuu noqdaa inayn laazim ahayn gacanta kabta marada jeedalka mid walba in lala dhici karo laakiin tirada waa in marka ay noqotaa intii tiradii xadku ahaa garaaca nebiguna calayhi salaatu wasalaam afartan darbo yani garaacisa ayaa lagu dhufan jiray wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam khulafaa uraashidiinka qaarkood waxaa iyagu ijtihaadkooda ula muuqatay markii ay xoogaa soo yaro siyaaday dadka qaarkood khamrigii inay uu soo yaro kordhay cabitaankiisii inay cuquubadii xoogaa yaro adkeeyaan oo siddeetan jeedal lagu dhufto qofka khamriga cabba taasna khulafaa uraashidiinka qaarkood ayaa sameeyey waxaanay ku sugan saxiixa wa kullun sunna yani midna waxa weeye sunnadii khulafada midna waa tii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga qaadanaya in ashyaada kala duwan cala kulli xaal lala dhici karaa lala qaadanaya laakiin waxaweye garaacu dee inuu markaa ahaado mid aad u culus oo nabarro iyo dhaawacyo sababaya waa inaanu markaa noqon waa inay noqotaa darbatun bayna darbatayn baa la yidhaahdaa waxyaalahaas garaaca la yidhi garaaca waa garaac labada garaac u dhaxeeya garaaca aadka u xanuunka kulul iyo ka iska khafiifka ah mid wasat ah oo dhexdhexaad ah waa inuu noqdaa meelaha marka waxa weeye wejiga iyo maqaatisha iyo meelaha caynkaasoo kalena waa in looga ilaaliyaa meelaha halista ah iyo wejiga waa in laga ilaaliyaa wejiga qofka in laga garaacaa ma bannaana beerka iyo meelahaas iyo meelaha marka waxawan yani qofkii dhibaato ay ku keenayso weyn waa in marka laga ilaaliyaa waayahay khamriga nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay haddana waxa weeye waa diidey saxaabigii khamriga cabbay in la nacdalo iyadoo khamriga nebigu calayhi salaatu wasalaam u nacdalay ka cabbana nacdalay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka khamriga cabba inuu nacdalay waa min baab alilaaq waa itlaaq weeye oo sifadii ayaa lacnadu ku saabsantahay sidii aynu ku soo aragnay baabkii aynu shalay soo marray laakiin tacyiinan marka loo nacdalaayo waa la diidayaa marka waxaa ka soo baxaya inay kala duwan yihiin itlaaqa yacni sifadii lagu nacdalo oo la yidhaahdo ka khamriga cabba alla ha nacdalo iyo inay kala duwan tahay hebel oo khamri cabbay ilaahay ha nacdalo kaa yacni labadii waa kala duwan yihiin yacni tacyiinkii waa la diidaya waayo qofkan mucayanka waxaa dhici karta wax lacnada ka baajiya inay jiraan ayaa suurtoobi karta saas aawadeed tacyiinkii waa in lacnadiisii la iska ilaaliya marka haddii labada qisa ay isku mid tahay calaa kulli xaal xadiidka kale wuxuu sheegayaa lacanahu allah ma aksara ma yu'ta bihi ila nabiy sala allahu aleyh wasalam waa haddii labada xadiis isku qisa ay sheegayaan culamada qaarkoodna waxay arjaxeen inay isku qiso yihiin waayah marka laa tuciinuu calayhi shaytaan shaydaanka ha u kaalmaynina marka qofka la habaaro oo dee wax diinkiisi wax yeelaya lagu habaaro waxay noqonaysaa shaydaankii in la caawiyey oo qofkan loogu kaalmeeyey si uu dabada uga sii riixo oo u sii lumiyo xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa waa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaal odhanay man qadafa mamluukahu bizina yuqaamu calayhi alxaddu yowma alqiyaama man qadafa ku kastoo ku gana nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam mamluukahu addoonkiisii ku gana bizina zina ku gana yuqaamu calayhi alxaddu yowma alqiyaama xad baa laga oogayaa maalinta qiyaame ila an yakuuna kama qaal inuu yahay mooyaane siduu markaa sheegaye isagu yidhi inuu sinaystay qofkaasi oo siduu ku sheegay ah inuu sidaa yahay mooyaane haddii kale uu masabiday oo isagaan sinaysan uu sina ku ganay addoonkiisii aakhira xadka laga jarayaa yowma alqiyaama ayaa xadka laga goynaya mutafaqun calayhi waa la isku waafaqay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan waxaa laga qaadanayaa zine in qof lagu ganaa inanay bannaanayn qof aan zinaysan in zine lagu ganaa inanay bannaanayn waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa sayidku hadduu addoonkiisa zinada ku gano aakhira markaa xadkaa laga jarayaa haddii aanu zinada ku sifaysnayn hadduu zinada ku sifaysan yahay xadkaa waa ka baaqanaya in laga jaro laakiin haddii aanu ku sifaysnayn oo aanu la iman oo siduu sheegay aynay ahayn xadka aakhira laga goynaya yuqaamu calayhi alxaddu yowma alqiyaamati ilaa an yakuuna kama qaal daahirka xadiidkana ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu ku tusinayaa walow ruuxani bayine iyo caddayn yaanu u haynbe haddii ficlan zinadu mar uun ka dhacday qofkan hadday zinadu ka dhacday uun wuxuu noqonayaa xadkaa mid laga baajinaayo waayo axkaamta aakhiro daahir iyo baatinba waa ku dhisantahay laakiin axkaamtii adduunya saa ma ahayn axkaamta adduunya waxay ku dhisnayd dhaahir keliya ku dhisnayd yacni waxa muuqda ee innaga inoo caddaaday ku dhisnayd saas aawadeed haddii qofka markaysagaa lagu caddayn kari waayo inuu sinaystay qofkan kale waxaa noqonaysay xadka in laga jaro xataa in la yidhahdo qofkan ka dhaaro inaanad sinaysan yacni ma imanayn waayo dee qofka markaysa markaa xn xadka ama waa lagu caddeeyaa iqraarha ugu caddaato ama bayinaha ugu caddaato ee markhaatiyaale ama waxa weeye dee lama yidhaahdo dee tuhmadaas ayaa lagu haystaa ee ka dhaaran lama yidhahdo marka iyadoo aan isaga xataa la dhaarin ayaa markuu dee uu yidhahdo marka anigu arrinkaa ma qabo waana doonaya xadkii in layga jaro waa looga jari jiri waa looga jarayey marka laakiin aakhire haddii waxa weeye qofkaasi uu yahay qof sinaystay zinada lagu ganay ciddii markaa zinada ku gantay walow sayidkiisba ha noqdee xadka waa looga jaraya waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal axaadiistaas majmuucooda ay ku tusinayaan caydu inayna bannaanayn in waxaweeye marka muslim xaqdarre in lagu caayaa inay xaaraan tahay inay bannaanayn markaa dembi fisqiya inay tahayna waynu soo aragnay oo xadiiskii horea sheegaayay sibaab lmuslimi fusuuq saasuu sheegayey in faasiqnimo ay tahay baabu taxriimi sabi lamwaati bigayri xaqin wa maslaxatin sharciya amwaadda in la caayaa inay xaaraan tahay dadka dhinta in la caayo inay xaaraan tahay buu u baab yahay bikayri xaqin xaqdarro lagu caayo wa maslaxatin sharciyatin iyo maslaxo sharciya la'aanteed in lagu caayaa inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay wa hiya taxdiiru min aliqtidaa'i bihi fii bidcatihi wa fisqihi wa naxwi dalik nusakha qaar wahuwa ay qorayaan wahuwa marka la yidhaahdana xaqa ayaa loo celinaya xaqa markaysa markaa lagu caayi karaa ataxdiiru wa hiya maslaxada sharciyada ahi oo ma'aalkeedu xaqa u dhacayo altaxdiiru waa in laga digaayo min aliqtidaa'i kudayashada lagu dayanaayo bihi isaga lagu dayanaayo min aliqtidaa'i kudayashada lagu dayanaayo laga digay oo laga dayanayo fii bidcatihi bidcadiisa laga dayanayo wa fisqihi iyo fisqigiisa faasiqnimadiisa laga dayanayo wa naxwi dalika iyo ashyaada la midka wa fiihi alaayatu waxaa ku sugan aayaddii baabka kan ka horeeya inagu soo martay waladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa iman mubiina oo ciddii muuminiinta markaa waxa ku dhibtaa waxaynay galabsanin inay been abuur iyo dembi xambaarteen oo aayaddii sheegaysa walaxaadiisu asaabiqatu fi lbaabi qabla iyo axaadiista ku soo hormartay baabkii kan ka horreeyey maadaama la diiday axaadiistaasi ay diidayso cid muslimiina in la caayo farqi waxaan kala lahayn hadday nool yihiin iyo hadday dhintaan oo iyagoo nool in la caayaa sidaynay u bannaanayn ayaa muslimiintii dhimatayna in la caayaa aynay u bannaanayn ayaa muslimiintii dhimatayna in la caaya aynay u bannaanayn markaa sibaabulmuslim fusuuqun bay soo gelaysaa adiladaa diidaysa ayay soo gelaysaa laa yarmi rajulun rajulan bilfisqi aw ilkufri ila irtadat calayhi in lam yakun saaxibuhu kadalik wahaakada waayahay xadiidka kun iyo shan boqol iyo labiyo waa kun iyo shan boqol iyo afariyo sagaashan wa can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu ha caayina kuwa dhintay fainahum qad afdaw ilaa maa qaddamuu fainahum maxaa yeelay iyagu qad afdaw waxay gaadheen ilaa maa qaddamuu waxay hormarsadeen ayay gaadheen khayr iyo sharba waxay hormarsadeen waa gaadheen rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa dadka dhintay inaan la caayin marka cidda dhimatay ee muslimiin ah dee in xaqdarro lagu caayaa ma bannaana xaqdarro in lagu caayaa ma bannaana haddii ciddii marka ay tahay cid waxaweeye wax ku sugan yihiin maslaxa sharciga hadday ku jirto oo looga jeedo in laga digaayo kudayashada lagu dayanaayo oo dalaal iyo baadi ay dadka u horseedi jireen laga dayanaayo taa dadka markaa loogu diidaayo waa la sheegayaa yacni xumaantoodii baa laga warramayaa si dadka markaa waxa looga digo ayaa looga warramaya waxa weye waxaa keensatay maslaxa sharciya keensatay laakiin qadarka maslaxada markaana waa in lagu kaaftoomaa aan laga badin intaa wax ka badan aan looga tallaabin iminka ruwaadda axaadiista marka leeyahy waa sayiulxifdi iyo waa kasiirulghafla iyo laa shay a iyo yacni marka leeyahay waxa weeye fisqi baa ku sugnaa iyo yacni mutahamun bilkadib buu ahaayoo dadka markaysagaa sheekadu u sheekaynayo ayuu ku been sheegi jiray xadiiska kama been sheegi jirin waa mutahamun bilkadib fii xadiisi innaas sheekada markaysa marka ayuu beenta ku xawaashayn jiray waxyaalaha noocaasoo kalea marka laga sheegaayo ya waxa weeye waa maslaxa sharciya keensatay maslaxada sharcigana waxa weeye waa taxdiir laga digaayo xadiis aan sugnayn oo axaadiistii nebiga sala allahu aley wasalam in la ilaaliyaa la rabaa wakadalika aaraada hadday markaa noqoto taasi waa min baabi riwaaya min baabi diraaya lafteeda yacni waa soo gelis haddii ciddaasi ay tahay cid bidca horseeday oo bidcada markaysagaa daafacday oo dadkii bidca ugu yeedhaysay xaalka caynkaasa waa la caddaynaya markaysaga waa bidcadiisii yani waa ariiq sharciya wey waa maslaxa si dadku ayna bidcadii ugaga dayan in laga digo oo la cadeeyo oo yani marka waxa uu sheegay inay khalad tahay yani marka la bayaamiyo xaaladda noocaas waxay noqonaysa iyadu mid banaan bay noqonaysa bal markaysaga waa waajibaysa waxaad ku soo aragtay fi baabi alghiiba baabka kiibada ama xanta ku saabsan baad ku soo aragtay suwarkuu tirinayey dee taxdiirka ka mid ahaa taxdiirka ayaa ka mid ahaa taxdiirkaasina wuxuu noqonayay min xayu riwaaya min xayu diraaya mid walba waa soo geliyey marka wahuwa taxdiiru min aliqtidaa'i bihi fii bidcatihi wa fisqihi ya ruuxi baa wuxuu yahay ruux bidco dadka u horseeday marka bidcadiisa in laga daydo iyadoo eh, laga digaayo waa maslaxo sharciya oo wax laga sheegi karo oo lagu markaa naqdin karo fisqi hadduu markaa dadka u horseedayna waa saasoo kale ou yahay ruux faasiqo fisqiga laga dayanayo in waxan waa dalaal uu markiisagaa sameeyey wax shareecada ku bannaan ma aha waxay noqonaysaa mid markaa mashruucay noqonaysa mid bannaan bay noqonaysa bal waa waajibays maslaxadu markay keensato waaba waajibays laakiin haddaan maslaxa ku jirin waa inaan waxba markaysa wax laga sheegin loo daayo yani ilaahay maxkamaddiisa misaloo kale qofkii wax waa ku sugnaayeen laakiin qof muqtadoo lagu daydo ma aha ma aha markaysa markaa qof marka ama bidco ama fisqi lagaga dayanaya maaha xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa yani fa inahum qad afdaw ilaa maa qadamuu waxay gaadheen wixii ay hormarsadeen maxkamadda ilahay u dhaaf yani iskaga gaabso haddii waxa weeye qofkaas yacni wax laga sheegayaa uu gaal yahay gaal dhintay in wax laga sheegaa dee waa bannaan tahay bilwasfi in wax laga sheegaa hadday nool iyo geeriba waa bannaan tahay haddii waxa weeye cid markaa muslimiin ay ku dhibaatoonayso tacyiinkiisa la cayimaayo hadday cidi ku dhibaatoonayso gaare oo muslimiinta ka midi xaalka caynkaasa waa la iska daynaya tacyiinkiisa maslaxa gaari haddayna ku sugnayn maslaxo gaari haddayna ku sugnayn riwaaya soo arortay xadiiska oo ku sii daraysa fatuduu axyaa amwaadaha caayina oo deeda aa dhibtaan markaysagaa kuwa nool marka xaalka markaysaa wax ka sheega qofka dhintay uu ku dhibaatoonayo qof markaysaga xoo nooli xaalka noocaasana waa laga fogaanayaa maslaxad daruuri ka dhigaysa in wax laga sheega haddayna jirin baabka laba boqol iyo siddeed iyo lixdan baabunahyi can iliidaa wuxuu u baab yahay reebista la reebaayo dhibista cid la dhibo waxaa loo jeedaa xaq darro lagu dhibo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ihman mubiina waaladiina kuwii yu'duuna dhibaayey almu'miniina ragga muuminiinta waalmu'minaati ee dumarka muuminaadka bigayri ma iktasabuu waxaynay kasban oo galabsan ku dhibaaye faqad ixtamaluu waxay xambaarteen buhtaanan been abuur bay xambaarteen wa ihman iyo dembi dembigaasoo mubiinan bimacnaa bayiinan cad ayay xambaarteen xadiiska kun iyo shan boqol iyo saddexiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo shan iyo sagaashan wa can cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam almuslimu muslimka kaamilka ahi man salima almuslimuuna min lisaanihi wa waa kay muslimiintu ka nabadgalaan min lisaanihi carabkiisa ka nabadgalaan wa yadihi iyo gacantiisa ka nabadgalaan waxaa loo jeeda almuslimu alkaamil haddii la yidhaahdo aan kaamil lagu xambaarin dee waxaa ka imanaysa qofkaan carabkiisa iyo gacantiisa laga nabadgelin islaamnimadii wuu ka baxo waa gaaloobaa ka imanaysa taasna waxa ahlusunna waljamaaca ma qabaan oo qofkii tacaddi cid ku sameeya oo gacan ahaan ugu xadgudba ama afhaan ugu xadgudba oo caaya ama labadaba isku dara milladuu ka baxay oo waa gaaloobay la oran maayo waxaa lagu kulansan yahay islaamnimada intaa inaanu kaga baxayn dilkaa baynu soo sheegnay dilka xaqdarada ee bareerka qofku inaanu ku gaaloobayno milladda bilkulliya uga baxay calaa haada maxaa markaa ka imanaysa mar hadday sidaa tahay waxaa ka imanaya almuslimu in loo jeedo almuslimu alkaamil muslimkii kaamilka ee dhammayska tirnaa he man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadii waa kay muslimiintu ka badbaadaan oo ka nabad galaan min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisaba ay ka badbaadaan af yo ay uga badbaadaan wlmuhaajiru man hajara maa naha allahu canh wlmuhaajiru ka markaa waxaa hijrooday hijrada dhammayska tiran man hajara waa kii ka hijrooday maa naha allahu canhu wuxuu allah ka reebay ka ka hijrooday baa muhaajir ah mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu sheegayaa laba masalo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay muslimka kaamilkii inuu yahay ka afyo adinba afyo gacanba laga nabadgalay ee muslimiintu ka nabadgaleen almuslimuuna muslimiin oo dhan baa ka badbaado ka nabadgalay oo cidnaba xaq darro wax ugu geysan maayo laakiin wixii bixaqin ah ma soo gelayso min lisaanihi wa man salima almuslimuuna min lisaanihi wa wixii bixaqin ku dhacayaa ma soo gelayso kamaalkii islaamnimo lagu waayi maayo shay bannaan oo bixaqin markaysaga ku dhacay carabka iyo gacanta markii la sheegayna carabkaa la hormariyey maxaa carabka loo hormarinaya dee gacantu marka waxa weeye inay xumaato dee carabkii baa sababaya haatay yidhaahdaan haddaan marka af xumaan gacani ma xumaato waalmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canh muhaajirkuna marka carabka iyo gacanta waxaa loo sheegay xasri ma aha waa sida qaalibkaa ah, mafhuum ma leh ee waxaa laga tilmaamayaa xag ficil ahaan iyo xag odhah ahaan mid walba in laga nabadgalay ee hadduu addinka ku dhufanayo iyo hadduu jilibka ku dhufanayo iyo hadduu laadaayo iyo hadduu garabka ku dhufanayo iyo hadduu madaxa markaysa markaa hidh u dhiibayo iyo hadduu isha cawriyayo is og yahay ishiisu weliba inay wax duraynayso kullu daalika dhibaatadii bay soo gelaysa kamaalkii islaamnimona waa lagu waayey ile qofba hadduu doono wuxuu is og yahay inuu cawridiisu khatar tahay waajib waxaa ku ah inuu muslimiinta ka ceshado yacni inuu ishiisa ku dureeyo oo tabriigga ku dadaalo mar kasta waxa cajabiyaanba barakada waa inuu dedejiyaa inuu ku duceeyo oo baarak allah fii ilaha barakeeyo baarak allah fiik hadduu barakadaa ku duceeyo ishiisii wax duraynaysay waa laga nabadgelayaa waa ruux caa'in ah oo cawri kulul ishiisu markaysaga ay wax durayso ciduu sidaa u eege markaysaga ma jeertaa yacni waxa weeye lagaga soo gariirinayo waxbuu ku dili karaa waatay xadiiska ay ku saarootay alcaynu tudkhilu alrajul alqabra waljamal alqidra marka cala kulli xaal waxaynu u min lisaanihi wa taxdiid ma aha ee waxaa laga tilmaamaya si kastuu ku dhibo inuu dhibtiisa ka haysto hadday addin tahay hadday jilib tahay hadday marka waxawan yani madax inuu ku dhufto tahay yani wax kasta oo markaysa markaa uu ku dhufan karo wax kastaoo cid ku dhibi karo inuu ka haystaa muraadka looga jeeda tahay laakiin mafhuum ma laho mafhuum mukhaalafo ma laho cala alghaalibi bay ku soo aroortay waayo haaliban labadan baa wax lagu dhibaateeyaa ama carabka ama gacanta labadaasa u haaliba wasfiguna hadduu ku soo arooro haalibkii hadduu ku soo arooro mafhuum ma yeesho mafhuum mukhaalafo male wlmuhaajiru man hajara maa naha allahu canh muhaajirna waxaa kii ka haajiray wuxuu ilaahay u reebay hijrada waxay u qaybsantaa hijratu beled iyo hijratu sayi'aat in xumaanaha laga haajiro iyo in beled xumaana ku sugan yihiin laga haajiro laga dheeraado marka hijrada hijratulbeled ah sida beledu kufri sida beledu bidca sida beledu fisqin in laga haajiro oo beledu kufri inta laga haajiro beledu islaam loo haajiro oo beledu bidca inta laga haajiro beledu sunna loo haajiro oo beledu fisqin inta laga haajiro beledu taaca loo haajiro taasi waa mid mashruuc ah laakiin dadka qaarkood buu ku waajibaa shuruudaanu ku xidhan yihin wujuubka waajibayo shardiyaal bay leedahay oo waxaa loo shardiyaa dee inaanuu diinkiisii tamakunaynin inuu markaa shacairtii diinkiisa muujisto iyo waajibaadkii diinkiisa inuu ku dhaqmo in loo diidaayo mar labaadkana inuu kari karaayo inuu hijroodo haddii shuruudahaasi aanay dhammaystirmin waa ka dhacaysaa masalanoo kale maba kari karo inuu hijroodo waa noocii aan awoodi karaynin ila almustadcafiina min alrijaali walnisa'i walwildaani laa yastatiicuuna xiilatan wala yahtaduuna sabiila faulaa'ika ulaa'ika casa allahu an yacfuwa canhum waa kuwii laga soo reebay marka way ka dhacaysaa marka dadka qaar bay ku waajibtaa dadka qaar kuma waajibto hijradaas hijratu beled ku saabsani nooc kalaa jirtoo hijro ah oo waa maxay alhijratu can asayi'aat waa xumaanaha in laga haajiro wixii dunuub ah gaalnimo ah faasiqnimo ah bidca ah macaasi ah in laga haajiro laga dheeraado hijradaasi waa fardun cala alacyaan waa fardi cayni ah hijro wakhtiyada qaar waajibta wakhtiyada qaarna dhacda maaha waa hijro xilli walba waajib ah cid walbana waajib ku ah cid walbana waajib ku ah yacni weeyi waa ka uu xadiisku sheegayo waalmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canh muhaajir waxa ah ka ka haajiray wuxuu ilaahay ka reebay oo fisqigii iyo bidcadii iyo gaalnimadii iyo macaasidii kullu daaliku ka dheeraaday waa hijra can isayi'aat xumaanihii in laga haajiro weeye waana hijro qof walba saaran weeye hijro xillina waajibaysa xillina dhacaysa maaha sida hijratu xillina u waajibaysa xillina u dadka qaarna ugu waajibaysa dadka qaarna uga dhacaysa wahaakada sidaa maahee xumaanaha in laga haajiraa qof walba waa saaranta xadiiska kun iyo iyo shan boqol toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo iyo shan boqol sagaashan wa canhu imaam muslim wuxuu ka soo wariyey cabdulaahi bni camrin qaala inuu yidhi qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi waxau yidhi man axaba an yuzaxzaxa can innaari wayudkhala aljanna rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man axaba ku kastoo jeclaysta an yuzaxzax can innaar in naarta laga fogeeyo ku kastoo jeclaysta wayudkhala aljanna jannadana in la geliyo jeclaysta falta'tihi maniyatuhu ha u timaaddo geeridiisu wa huwa yu'minu billaahi walyowmi alaakhir walxaal huwa isagu yu'minu uu rumaynaayo billaahi allah uu rumaynaayo walyowmi alaakhiri maalinta dambaysana uu rumaynaayo walya'ti ila annaasi aladii yuxibu an yu'taa ilayh walya'ti ila annaasi dadkaa ula yimaado bimacnaa ha sameeyo alladii yuxibu kuu jecel yahay in yu'taa ilayhi in loola yimaado waxa uu jecel yahay in isaga lagula mucaamilo lagula dhaqmo wax la mida waa inuu dadka kula dhaqmaa oo u sameeyaa walya'ti ila annaasi aladii yuxibu an yu'taa ilayh walya'ti bimacnaa walyafcaloo kale macnuhu dhacaysa ha sameeyo dadka wuxuu jecel yahay inay iyagu u sameeyaan oo u yeelaan rawahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa huwa bacdu xadiisin tawiilin sabaqa fii baabi taacati sabaqa fii baabi taacati wulaati alumuur xadiis dheer waa qayb ka mida xadiiskani xadiis dheer waa qayb ka mida xadiiskaa dheeroo sabaqa soo hormaray wuxuu ku soo hormaray fii baabi taacati wulaati alumuur yacni madaxda umuuraha markaa ka mas-uulka ah ee daacada la atiicayo baabka ku saabsan halkaasaynu ku soo marray xadiidkan waxa uu sheegayaa waxa jannada lagu gelaayo naartana lagaga badbaadaayo markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi kii jeclaystay in naar laga fogeeyo jannana la geliyo hee geeridiisu ha u timaaddo isagoo muumin ah allahna rumaynayo maalinta aakhirana rumaynayo allah inuu rumeeyana waxaa ka laazimaya cid kasta oo allah waajibiyey in la rumeeyana inuu rumaynayo hadday rasuuladii tahay iyo nebiyadii hadday yowmul aakhirka tahay hadday malaa'igta tahay hadday kutubta tahay hadday qadarka tahay hadday wax kastoo rasuulku la yimi calayhi salaatu wasalaam tahay wa bii wa bima ji'tu bihi waa laasimsanaysaa iimaanka intii kalena inuu la yimaado walyaأti ila annaasi aladii yuxibu an yu'taa ilayh dadkana ha kula dhaqmo ha u sameeyo wuxuu jecel yahay dadku inay isaga u sameeyaan oo kula dhaqmaan yani mucaamalada wanaagsan ee uu jecel yahay isaga in lagula dhaqmo ee ixtiraamka ee qadarinta ee cudurdaarka ah ee waxaweeye cibaaro wanaagsan ah ee weji furan ah ee hadal wanaagsan ah ee kelima tayiba ah ee weji bashuusha ah in haduu qaldamo loo cudurdaaro hadduu cudurdaarto cudurdaarka laga aqbalo si wanaagsan loola macaamilo la ixtiraamo la qadariyo hadalkiisa loogu xambaaro axsana almaxaamil wejiga ugu wanaagsan kullu dalika waa jecel yahay qofku siduu ashyaadaa u jecel yahay in lagula macaamilo isaguna dadka kula dhaqmaa kula macaamilo waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan lakiin hadduu qofku yidhaahdo aniga marka waxaa sidan laba beegu kala sito oo uu leeyahay aniga ha ixtiraamo ha qadariyo si wanaagsan ha layla hadlo oo si wanaagsan ha lay qaabilo ha cudurdaaro oo hadalka axsan almaxaamil ha xambaaro oo yaan caayin anna dadka saan doonaan ka yeelayaa dee taasi akhlaaq wanaagsan maaha markaa dee qofkii ma jecla in la caayo in la dhibaateeyo ma jecla dee dadkana yaanu dhibaataynin yaanu dadka caayin in waxa weeye la xaqiro ma jecla in la caayo ma jecla ashyaada noocaasa waa inuu dadkii ka ilaaliyaa oo isaguba necab yahay ashyaaduu jecel yahay wanaagsan ee uu jecel yahayna yacni dadka ha kula kaco ha kula dhaqmo dhaqanka u jecel yahay inay isaga kula mucaamilaan isna dadka ha ku qaabilo ha kula mucaamilo baabka laba boqol iyo sagaal sagaaliyo lixdan baabunahyi can altabaaqudi waltaqaatuci waltadaabur reebista la reebaayuu u baab yahay can itabaaqudi isnicitaanka la isnice laysu cadhoodo waltaqaatuci iyo isgoynta la isgooyo watadaaburi iyo isu dabajeedinta laysu ysu dhabarjeediyo oo waxa weeye markuu qofku qofka arko dhabarka u jeediyo waxaa la doonayaa weji wanaagsan in laisku qaabilo weji furan laysku qaabilo muuminiinta isjeclaadaan ayna isnicin ay isxidhiidhiyaan ayna isgoyn saasaa la rabaa qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi innama almu'minuuna ikhwa muuminiintu waxay ahaadeenoo qura ikhwatun walaalay ahaadeen waa walaalo dee walaaluhu markaa inay isgooyaan ma aha inay isnacaanna maaha waa inay isjeclaadaan oo isxidhiidhiyaan wa qaala tacaala allah waxau yidhi adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunahu adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin yacni kii ridooba oo idinka mida diinku waxba u noqon maayo allah wuxuu beddelkiisa keenayaa dad waxa weeye allahna jecel allahna jecel yahay dadkaasoo muuminiinta u dhimirsan oo u debicsan adilatin cala almu'miniin waa qaar muuminiintii u jilicsan oo u debicsan oo layinin ah ya oo ruuxamo u naxariisanayo oo u debicsan acizatin cala alkaafiriin gaaladana ku adadag marka muuminiintu inay isu debicsanaadaan isu naxariistaan ya isu dhimriyaan ayaa la rabaa wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi muxammadun rasuulu ullah muxamed waa rasuulka ilaahay waaladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum kuwii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa ahaaday ashiddaa'u cala alkufaar waa qaar gaalada ku adag weeye ruxamaa'u baynahum dhexdoodana waa qaar isu naxariista weeye gaaladiina waa ku adadag yihiin markay muuminiinta la kulmaan waa qaar bashuushiin ah oo weji furan oo hadal wanaagsan iyo cibaaro debicsan ku hadlaaya yacni salaamaya ixtiraamaya qadarinaya aan huruufayn wejiga kab uga dhigayn ya saas weeye gaaladana waa qaar ku adadag waxay yidhahdeen culamada qaarkood markay fasirayaan bacdu salaf waxaa laga soo wariyey gaalada waxay ku yihiin kalasadi calaa fariisatih sida libaaxu ku yahay neefka ama waxa uu dishoodo siduu ku yahoo kaleu gaalada ku yahay kaanahu inuu liqayo kale waxay laakiin taas ku dhacaysaa fi laba maqaam baa kala jiro midna waa maqaamu dacwa midna waa maqaamu alqitaal weeye maqaamu lqitaal marka la joogo taasi weeye ama maqaamu dacwa faquula lahu qawla layinan waa in gaalada lafteeda lagula khitaabaayo hadal debicsan lagula khitaabaayo si ay xaqii u aqbalaan oo u qaataan oo xujadii ugu ooganto xaqana marka ay u aqbalaan waayaha ama muuminiinta waxay u yihiin sida weladku waalidkiisa u yahay ama sida waalidku weladkiisa u yaho kale sida weladku waalidkiisa u yahoo kale saasoo kale muuminiintana u xadiiska qodobcaadaha qaarkoodna waa kun iyo wa can anas radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaal laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi laa tabaaqaduu ha isu cadhoonina mu'miniintaa lala hadlayaa ha isu cadhoonin oo qaarkiinba qaarka kale yaan u cadhoon walaa taxaasaduu ha isxaasidina oo qaarkiinba qaarka kale ha xaasidina walaa tadaabaruu ha isu dhabar jeedinina walaa taqaatacuu ha isgoynina ha isgoynina isxidhiidhiya wa cibaad allahi ikhwaana wa kunuu waxaad noqotaan cibaad allahi ayaa cibaad allahi addoommadii ilaahayow ikhwaanan walaala noqda taasi waa munaade inay tahaye waxaa kaloo la baneeyey in la yidhaahdo cibaad allaahi waxaad noqotaan cibaad allahi addoommadii ilaahay noqda ikhwaanan walaala noqda o la yidhahdo waa khabrun bacda alkhabar ama la yidhaha waa mansuubun cala alikhtisaas wa kunuu waxaad noqotaan akhusu waxaan gaari yeelayaa cibaadallaahi addoommada ilaahay baan gaari yeelayaaye ikhwaanan walaa noqda wejiga ugu fiicani waa munaadaha xarfu nidaagii la xadfiyey wa kunuu noqotaan cibaad allahi ay addoommada ilaahayow ikhwaanan walaala noqda walaa yaxilu limuslimin uma xalaalaha qof muslima an yahjura inuu ka haajiro ka dheeraado akhaahu walaalkii walaalkiisa muslimka a ah fowqa saddex marka habeen wax ka badan inuu ka haajiraa uma bannaana yacni wixii ka dambeeya xaaraan buu ku jiraa haddaan hajrigiisu aanu ahayn liajli diin aanu ahayn mutafaqun calayhi iyo muslim ba isku waafaqay laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa taqaatacuu dhammaan waxaa looga jeedaa ficiladaas in markaa ay muuminiintii kala go'aan in la diidayo oo haysnicina qaarkiinba qaar kale yaanay nicin yacnii haysu cadhoonnina qaarkiinba qaarka kale yaanay u cadhoon haysxaasidina qaarkiinba qaarka kale yaanu xaasidin haysu dhabar jeedinina oo qaarkiinba qaarka kale yaanu u dhabar jeedin haysgoynina dhammaanna waa min baabi xadfi ixda taa'ayn ay laa tatabaagaduu baa macnuhu dhacaya walaa tataxaasaduu walaa tatadaabaruu walaa tataqaatacuu marka muuminiinta inay isjeclaadaan ayaa la rabaa oo isxidhiidhiyaan wayna isgoyn jacaylkay mu'miniintu isjeclaadaanna waxay ka mid tahay iimaanka inama almu'minuuna ikhwa mahalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa jasad ka laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi marka jacaylkay isjeclaadaan oo allah dartii isu jeclaadaan waa min aliimaan khayr iyo wanaagna isla jeclaadaan weji wanaagsan isku qaabilaan isisalaamaan isu laabfayoobaadaan isxidhiidhiyaan wahaakada wa kunuu cibaad allahi ikhwaana waxaad noqotaan addoommadii ilaahay walaalo noqda bimacnaa sidii walaalo u dhaqma sidii cadowyaha u dhaqmina walaalaha waxaa lagu yaqaanaa inay iskaalmaystaan inay isjeclaadaan inay istaageeraan inay istabantaabiyaan inay isxidhiidhiyaan haakada walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa halaa qof muslima uma xalaal ahaa inuu walaalkii ka haajiro oo ka dheeraado saddex habeen wax ka badan ay fowqa alaai layaal hajrigu baab buu leeyahy waa inoo iman doonaa baabka laba boqol iyo siddeetan dhowr baab dabadii buu inoogu iman doonaa hajriga haddii qofka looga haajirayo diin ahaan looga haajiraayo waqti kuma xadidna ee sababtii looga haajiray intay ku sugantao dhan baa laga haajiraya xataa ila almamaat oo qofkiibaa wuxuu yahay qof xun yani waxa weeye xumaanta yani markaa dhex dabaalanayaan sida waa faasiq ama waa bidcoole dee arrin diiniya looga haajiraya marka arrin marka diin ahaan baa hajrigaasi uu u dhacaya kaasi wakhti ma leh waa inta waxa uu ka toobad keenayo ka soo noqonayo hajrigaasi waa soconaya asxaabta qaarkood waxaa dhacday markii dadka qaarkood ay la yimaadeen mukhaalafo naska ay khilaafayaan oo badrheerah ayna ku adkaysteen inay ka haajireen cabdullaahi ibnu muqafal ninbuu wuxuu ku yidhi isagoo farta iyo suulka ku tuuraaya dhagaxa yara fininka ayuu u sheegay xadiiska nebiga cabdullaahi ibnu muqafal baa u sheegaya nahaa rasuul ullahi sala allahu aleyh wasalam can ilkhadfi dhagaxaa la finiininayo nebigaa reebay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiisku u sheegay xadiiska ayuu u sheegay cabdullaahi cabdullahi ibnu muqafal nin u sheegaya ninkaasina markaa finiinkaasuu samaynaya marka waa ku inkiray xadiidkana waa u sheegay waxaana uu sheegay weliba cillada nebigu sala allahu aleyh wasalam raaciyeyna wa qaala innaha laa tankau caduwan walaa tasiidu saydan wa inama tafqa'u ninkii baa intii uu sheegay buu ka daba akhriyey oo sidii uu akhriyey dabeedna dib buu haddana u fininiyey fininkii u tuura dhagixii yaraa ayuu dib u fininiyey markaasuu wuxuu ku yidhi cabdullaahi muqafal baa odhanaya xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam baan kuu sheegayaa ee bimacnaa finiinka diidaaya markaasaad ku laabmaysaa dib kuula hadli maayo dib ulama hadlin amri diiniya ayuuga haajiray qiso labaad cabdullaahi bni cumar waxa uu sheegay xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ee tilmaamaya laa tamnacu ima allahi masaajid allah ha u diidina dumarka addoommada ilaahay ah guryaha ilaahay ee masaajidda inay ku soo tukadaan ha u diidina inan uu dhalay cabdullaahi bnu cumar ayaa wuxuu yidhi wallaahi u diidne oo u diidne oo u diidne markaasaa hadal adag buu ku yidhi raawigii xadiidka soo warinaya wuxuu leeyahay fa cabdullaahi cabdullaahi wuu caayay inankiisii yani hadal kululoo cay uu ku yidhi cay aanan maqal qof kale isagoo ku odhanaya ayuu ku yidhi waxaanu idhi dib kuula hadli maayo lamanuu hadlin baa la yidhi ilaa uu dhintay marka amri diiniya haddii laga haajirayo arrin diiniya haddii looga haajirayo xad male ilaa qofku waxaa ka toobad keenaayo ka soo noqonaayo oo salaaxiisu muuqanayo hajrigaasi waa soconaya arrin diiniya qofka marka looga haajirayo in la qaybiyo oo hajri wiqaa'i iyo hajri cuquuba loo qaybiyo insha allahu baabkaynu kaga hadli doonaa tafsiil kusii suganna waa sheegi doonnaa insha allahu tacaala mawdicaas amri diin iyo haddaan looga haajirayn ay tahay lixadi nafsi nafta dheefteeda hadday tahay ciddan isku yaro dhacaysa ama isu cadhoonaysa ama wax la mida xaalka caynkaasaa loo yeelayaa saddexdan habeen inay isku soo yacni markaa laabfayoobaadaan isku soo noqdaan fursad loo siiyey marka taasaa la doonayaa inanay saddexda habeen ka badan walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaa uma xalaal aha qof muslim ah inuu walaalkii ka haajiro saddex habeen wax ka badan inuu ka haajiraa uma bannaana yacni saddexdaa rukhsu u haystaa waatay soomaalidu yidhahdaan cadho walaal habeen baa la baryaa miyay odhan jireen marka waa loo yaro kaadiyaa bacda daalik waxa weeye isku soo noqodka ayaa markaas sahlanaanaya yani markiiba haddii lays yidhaahdo marka waxa dhammeeya rubama marka waxa yani ay markaa ku dhammaan weydo markaa inay ku dhammaan weydaa laga yaaba laakiin waxaa la yidhahdaa alzamanu nisfu lcilaaj wakhtiga ayaa markaa daaweynta la daweynayo yacni ka qayb ah waxaa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa inuu ka haajiray oo ka dhaartay bil culamada qaarkood waxay yidhahdeen ta noocaas oo kale ah ashyaada dumarkaoo kale ku saabsan iyo waladkiiyo waalidka ku saabsan iyo iyada saddexda laguma xadidaayo bacdu ahlicilmi baa saa yidhi calaa kulli xaal taas uu ka haajiray waxaa weeye hajrigaasi nooc gaar u ahaa waa tegitaanka iyo markayse markaa waxa weeye inuu dee markaa gurigii yacni markaa uu la seexdo inuu u dhowaado ashyaadaasuu ka haajiray laakiin ma aha dee inuu hadalkiiyo ka gooyey iyo salaantiiyo ashyaadaas inuu ka gooyey ma aha ee xaggii zawjanimada bimacnaa dhowaanshihii uu xaggaa ugu dhowaanayay ayuu ka dhaartaa laga tilmaamayaa oo dhaartiina uu baari yeelay oo fuliyey oo sagaal iyo labaatan habeen ayuu ka dhaartay laakiin de sida kale waa u xidhiidhinayey hajri dhammaystiran maaha saas aawadeed xadiiska ma soo gudagela xadiiska kun iyo shan boqol iyo lix iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo siddeed iyo sagaashan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal tuftaxu abwaabu ljannati yowma alinayn wa yowma alkhamiis rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi waxaa la furayaa albaabada jannada yowma alinayn maalinta isniinta wa yowma alkhamiisi iyo maalinta khamiista labada maalmood ayaa la furaya fa yukfaru likulli cabdin laa yushriku billahi shaya yowma alsnayni baa la odhanaya laamkaa la dhigaya hamsadu wasli weey yowma alisnayni la odhan maayo oo lama reebayo hamsadana qaci lagama dhigaayo ee yowma alisnayni baa la odhanaya waa waxaa jirta masalo bacdi ay iska caam yeeleen oo asalkeedu ku saabsan haddii waxa weeye ficil hamsatulwasli ka bilaabma haddii cid lagu magacaabo uu calam noqdo hamsada qaci baa loo rogaa qaacidadaasi waa qaacida saxiixa laakiin ballaarinta ay qaarkood ballaadhiyeen oo ay u sheegeen xataa masaadirta haddii magac ay noqdaan in hamsada qaci laga dhigaayo ta noocaasi waa tawasucun fii hayri maxalli xawaashida qaarkood inay wejigaa mareen tacmiimkaasi sax ma ahayn sida sibuuhi u sheegay waxay ahayd ficilkii hamsatul wasl ka bilaabanaya hadduu calam noqdo magac noqdo in hamsada qaci loo rogaayo laakiin ashyaada kale la gudageliyey ma soo gelayso sida masaadirtoo kale waa iska istiraad arrin u sheegay yowma alitsnayni maalinta isniinta wa yowma alkhamiis iyo maalinta khamiista labada maalmood baa albaabada jannada la furaa fa yukfaru likulli cabdin laa yushriku billahi shay'a fa yukfaru waa loo dhaafaa likulli cabdin addoon kastaa loo dhaafaa dunuubtiisa addoonkaasoo laa yushriku billahi shay'a allah aan waxba ugu shariig yeelaynin shirkul akbar iyo asqar toonna jumladu waxay sifo ka tahay cabdiga ilaa rajulan kanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa mooyaane nin isagiyo walaalkii ay u dhaxayso uurxuma u dhaxayso mooyaane yacani waxaa laga reebayaa oo aan iyaga loo dhaafaynin labadii walaalee uurxumo isu qabay ama xiqdi iyo markaa colaadi dhexdooda ay ahaatay ama nacayb iyaga loo dembi dhaafi maayo khamiista iyo isniinta fayuqaalu andiruu haadayni xataa yastalixa waxaa la yidhaahdaa andiruu u kaadiya haadayni labadan u kaadiya ayaa la yidhaahdaa oo dibdhiga alindaar huwa taakhiir xataa yastalixa ilaa ay ka heshiinayaan andiruu haadayni xataa yastalixa u kaadiya labadan ilaa ay ka heshiinayaan rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay tucradu alacmaalu fii kulli yowmi khamiisin wahnayni waxaa la bandhigaa camallada maalin kastoo khamiisa iyo maalin kastoo isniin ah iyo maalin kastoo isniin ah ayaa camallada la bandhigaa oo allah loo bandhigaa wadakara naxwahu xadiiskan mid la mida ayuu markaa sheegay mid la mida ayuu sheegay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa kow albaabada jannada in la furaayo maalinta isniinta iyo maalinta khamiista marka waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leeyihiin labada maalmood nebiguna calayhi salaatu wasalaam labadan maalmood waa soomi jiray waxaanu yidhi waxaan jeclahay camalkayga in la bandhigo anigoo sooman wuxuu kaloo xadiidku sheegayaa in waxaweeyaan loo dembi dhaafo cid aan shirki la imanin yacnii dunuubti kale in laga dhaafaayo waxay ku xambaarayaan badanka culammadu sakhaa'ir dunuub dembiyada kuwooda yaryar bay ku xambaarayaan waxaa laga reebayaa labadii xumo isu qabaa iyaga waa la dibdhigayaa arrinkooda oo looma dembi dhaafaayo halkaa waxaa ka soo baxaysa dembidhaafka waxa aan waxba ku lahayn aan iyaga loo dhaafayn kii mushriga ahaa ama kii shirki la yimi iyo kii uurxumo walaalkiisa muslimka kale u qabay laakiin uurxumada iyo nacaybka hadduu ugu qabay qofkaasi diin ahaan tadayun ahaan inuu xun yahay oo bidcadiisa daraaddeed uu u nacaayey ama fisqigiisa faraha badan le daraaddeed uu u nacaayey xaaladda caynkaasoo dembidhaafka ku waayi maayo waayo awsaqu cura aliimaani alxubbu fillaah waalbuqdu fillaah allah dartii qofkii loo nacay oo xumaanta uu yahay daraaddii loo nacay dee mid dembidhaafkii lagu waayaya maaha laakiin wixii ka soo hadhay ku dhacaysa waayahay waxay ku tusinaysaa urxumada cid muuminiinta ka mida loo qabaa siday u weyn tahay maadaama dunuubtii kale ee shirkiga aan ahayn uurxumadaa laga soo reebay lama odhan dembi kabiiraha kii la yimi dhammaan dembidhaafka waa ka qadaya xataa sakiiro loo dhaafi maayo lama odhan waxaa laga soo reebun mushrigii iyo mushaaxinkii kii mushriga ahaa iyo kii walaalkii urxumo u qabay halkaana waxaa ka soo baxaysa uurxumada cid muuminiinta ka mida loo qabaa inay marka waxa weyn tahay waxay muuminiinta qaarkood samayn jireen xataa cidda ku qaldanta way cafin jireen oo iska dhaafi jireen waxaa la soo naqliyaa nin saalix ahaa oo yidhi wanaagyo kale ma sameeyo oo badan laakiin habeen qura kuma baryo nacay baan qof muumina necbahay laabtayda saafitaan seexdaa marka waxaa lagu waayayaa badan saas aawadeed dadka qaarkood markay cadhoodaan inay yidhaahdaan yani waxa weye weligay arrinkaas nacaybkan ku necbahay ama kama suulaayo ama dib dambe laysoo kaa marin maayo ama waxa weeye markaa eh, ma ilaawayo weligay ama waxaweye weligay marka waxaweye ilaa aakhiro waxweyn waan yacni usaas saas markaa dadka qaarkood ay odhanayaan inay munaasib ahayn ayay ku tusinaysaa oo waxa lagu waayayo ayaa ka badan arrinka ku soo arooray hajriga in xataa naar lagu gelayaa soo aroortay laakiin axaadiista wuu inoo keeni doonaa in sha allahu tacaala faman hajara fawqa halaasin famaata dakhala annaar yacnii ruuxa walaalkii ka haajira ee saddex habeen wax ka badan naar buu gelayaabaa xadiis ku soo aroortay xadiiskaasna waa saxiix wuu inoo iman doonaa laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa halaa faman hajara fawqa halaasin famaata dakhala annaar waxaa kaloo soo aroortay hadduu sannad ka haajiro walaalkii inuu dhiiggiisa daadiyey inay la mid tahay man hajara akhaahu sanatan fahuwa ka safki damihi isaguna waa saxiix waa inoo iman doonaan baabkaasaa labada xadiisba in sha allahu tacaala inoogu iman doonaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta